ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada wa baldi sada waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay munaadaha qismiga tarkhiimka wa yuxdafu xarfaani laba xarafa la xadfaa min naxwi salmaan salmaan oo kale laga xadfaa wa mansuurin wa min naxwi mansuur mansuur oo kale laga xadfaa wa miskiinin wa min naxwi miskiin miskiin oo kale laga xadfaa wayuxdafu waa la xadfaa alkelimatu kelimadii kelimada athaaniyatu oo labayda min naxwi macdii kariba macdii kariba iyo wixii lamid aha laga xadfaa wayuxdafu waa la xadfaa xarfaani laba xaraf a la xadfaa min naxwi salmaanin salmaan oo kale laga xadfaa wa mansuurin mansuur oo kale laga xadfaa wa miskiinin miskiin oo kale laga xadfaa wayuxdafu waxaa la xadfaa alkelimatu kelimada kelimada athaaniyatu oo labayda min naxwi macdi kariba macdi kariba oo kale laga xadfaa tarkiimka mar waxaa la xadfaa hal xaraf waa darsigeeni shalan kusoo qaadanay yaa jacfu yaa mansu yaa xaari yaa maali shalan kusoo qaadanay hal xarafa mar la xadfaa marna laba xarafaa la xadfaa ya salma ya mansu ya miski ah, mansuur waxa laba xaraf xarafuba ku jiri ba shalana waa soo qaadana marna kelimad dhamaaba la xadfaada ya macdi kariba waxaa laga leeyahy ya macdi ala iska leeyahy eh, yaa macdi wacalaykum salam waraxmat ullah markaa saddexdaasuu noqdaa mar waxaa la xadfaa hal xaraf marna laba xaraf marna kelimo marka xaraf shalaa soo qaadana halkan waxaan ka gelaynaa iyadoo laba xaraf xadfaayo iyadoo kelimad la xadfaa marka salmaan mansuur miskiin wuxuu kuugu miaalinaa afar shardi isimka laga helo afartoodu saddexdoodan xaa ka dhexeeya afar shardiya ka dhexayda fiiri mid walba qablal aakhirka xarfu cilaa yaalla koow mid walba xarfu cillu waa reeban yahay labo mid walba qabla xarfu cillaha saddex xarafaa ka horeyda saddex mid walbana waa zaa-id afartaasaa ka dhaxayda afartaa shardiya wada leeyihin inta uu miaaliyo fiiriya miskiin mansuur salmaan mid walba aakhirka xarafka aakhirka xarfka ka horeeya waa xarf cillo xarfcilaas xarf cilaas waa wada reebanya a saddex xarafa mid walba ka horeyda waana zaa-id afartaas shardi wixii laga helaa laba xaraf la xadfaa afartaas shardi wayuxdafu waa la xadfaa xarfaani laba xaraf min naxwi salmaana salmaan oo kaleeto salmaan waa asal ahaan waxa wey maalansarife min naxwi salmana wa mansuurin mansuur oo kale la xadfaa oo laba xaraf laga xadfaa wa miskiinin wa min naxwi miskiinina laga xadfaa miskiin marka waa markuu calam yahay waa markuu calam yahay marka laga xadfaa labada xaraf waa markuu calam yahay labadan kale de mar walba ayb calam yihiin labada kale mar walba iyagoo iska calam laakiin miskiin isaga waa de asal ma ahan asal ma ahan calam wlkalimatu wayuxdafu lkalimatu kelimadii la xadfaa min naxwi macdi laga xadfaa kelimada ahaniyat oo labayda tana waxa weeyaan tarkiibka masjiga taraakiibta carabiga waa afar tarkiib masji ah tarkiib idaafi ah tarkiib isnadi ah tarkiib cadadi ah, ah tarkiib xaaligana waa lagu daraa horshan waa laga dhigaa marka taraakiibtaas wax tarkiib galo oo carabiga carab laga maqlay waa tarkiibka masjiga waa laba kelimo khaltu ismayni wa jaclahumaa isman waaxidan laba isima inta la isku daraa hal ism laga dhigaa labadaas ism midka dambaa la iska xajaa marka ah midka dambe aa la iska xadfaa marka la tarkiimina waa tarkiibka masjiga sharax almaxduufu kan la xadfaa litarkiimi liajli tarkiimi tarkiim dartiisna loo xadfaa kaa'inun calaa halaaثati aqsaamin qaybyaala saddexa korkoodu u ahaaday almaxduufu kan la xadfaa litarkiimi liajli tarkiimi tarkiim dartiisna loo xadfaa kaa'inun calaa halaaثati aqsaamin qaybyaala saddexa korkoodu u ahaaday axaduhaa alaaadii midkeed an yakuuna maxduufku waa inuu hada xarfan xaraf wa huwa kownulmaxduufi xarfan in maxduufku xaraf noqdaa algaalibu waa midka ku badan oo haalibkaa kamaa maalna saan soo miaalana insha alla dii hore axaduhaa alaaadii midkeed an yakuuna maxduufka waa inuu hada xarfan xaraf wa huwa kownulmaxduufi xarfan maxduufkiiyo xaraf algaalibu waa tarkiibka midka u qaalibka ah kamaa mahalnaa saan soo miithaalinay wathani qismiga labeeya an yakuuna maxduufki waa inuu noqdo xarfayni laba xaraf wathani qismiga labeeya an yakuuna maxduufka waa inuu ahdo xarfayni laba xaraf wadalika kownulmaxduufi xarfayni ayadoo maxduufkii laba xaraf noqday xaasilun wuxuu kusoo xasiraa fii ma isimkii fii ma isimkii ijtamacad ay ku kulantay fiihi isimka dhexdiisa arbacatu shuruudin shardiyal asar laba xaraf marka la xadfaana waa isimka afar shardi laga helay wa thaani qismiga labeeyaa an yakuuna maxduufka waa inuu ahaado xarfayni laba xaraf wadalika kownulmaxduufi xarfeyni xaasilu waa soo xasilaa fii maa isimkiiu kusoo xasilaa ijtamacad ay ku kulantay fiihi isimka arbacatu shuruudin marka kii kelima laga xadfaayo saddexaad waaba dhiman kan afartiisa shardiya la sheegaa axaduhaa shuruuddii midkeed an yakuuna maa kownu maa xaraf ahaanshadiis weeye qabla alxarfi xarafka hortiisa ku sugnaada xarafka alaqiri dambeeya zaa-idan waynu ahaada horta ko min xuruufi siyaada waa inuu ka mid yahay sa'altumuuniihaa axaduhaa shuruuddii midkeed an yakuuna maa kownu maa xarafka ahaanshadiisa weeye qabla alaakhiri istaqara ku sugnaaday qablalxarfi xarafka hortiisa xarafka alakiri oo dambeeya zaa-idan weynu qabla alaakhiri ka xarafka yaalla waa inuu zaa-id yahay ko wa thani shardiga labeeya an yakuuna huwa qabla alaakhirki waa inuu ahaado muctalan muctalan wuxuu ula jeedaa xarfa cilati saas aana ficnayd inuu yidhahdo maxaa yala muctal waxaa la idhahdaa kelimadda xarf cillu ku jirto ee xarf xarfcilaha muctal asal lama yihahdo haddana muctal wuxuu la jeeda waa xarfcilaha laftigiisa oo macnaa wuxuu la jeedaa an yakuuna xarfa cila saasuu la jeedaa marka sida fiicneed an yakuuna xarfa cilatin aheed waa kan hoose jaawabkan ey xarfa cilatin ku fasira waa inuu xarfa cilo ahaadaa maxaa baxay hadduu saxiix yahay lama xadfi karo shardi walba waxbaa laga ixtiraasaa zaa lu lagu yidhaha asli noqdo lama xadfi karo laba xaraf waa inuu xarf cilo noqda ha lagu yidhi qablalcaaqibkiiyo hadduu xarf cilowsana saxiix yahay laba xarf lama xadfi karo wathali shardigaa saddexeeya an yakuuna kownuhu qablalcaaqilka ahanshadiisa wey saakinan u ahaado waa inuu saakin ahaado hadduu xarf cilo noqdo laakiin uu muxarak yah waa xarakaysan yah sida habayakin oo kaleeto khayrlaawo waxa wey lama xadfi karo ah, ila xarf cili waa markaas waa xarakaysan yahe waxaa la rabaa inuu reeban yahay ousan xarakaysnayn kaasoo kalea la waraabic shardiga afreeya an yakuuna waa inuu ku sugnaado qabla an yakuuna waa inay ku sugnaadaan qablahu isaga hortiisa halaathatu axrufin halaatada ismu yakuun waraabicu shardiga afreeya an yakuuna waa inay ku sugnaadaan qablahu qablahu xarfu cilahaas hortiisa xarfu cilahaad leeda qablahu xarfu cilaha hortiisa halaathatu axrufin saddex xaraf waa in saddex xaraf kasii horeeyaan iyo famaa fawqa wixii ka koreeya afar xaraf iyo shan xaraf wax ka koreeya laba saddex xaraf inay ka koreydo ka horaydo iyo wixii ka koreeya sida afar xaraf inay ka horeydo oo kale afar inay ka horeydo oo kale shaadiga afraadna waa midkaas wadalika almutawafaa bishuruud kii shuruudoo dhan oobsaday wadalika kii shuruudda oobsaday naxwu salmana weeye wa mansuurin weeye wa miskiini weeye calaman xaala uu miskiinku yahay miskiinka kaliyaad ka xaalaynay kuwa kale calam iska yihin marwalbe taqulu waxaad leedahay yaa salma yaa salmu ama fatxi luqata man yantadiru almaxduufa amase waxa weeyaan dama saar luqata man laa yantadiru lmaxduufa yaa salmu walaykum salam amatullah yaa mansu dheh luqatu man yantadiru lmaxduufa yaa mansu haddana dheh luqata man laa yantadiru laakiin labada damaa kala duwan ha mansuur mar walba asaa mansu alaleey laakiin marna waa damadii oo aheed waxa weeyaan damatu bina asliy marna waa damatu lbina laba damay kale yihiin yaa miski dhe man yantadiru yaa misku dhe man laa yantadiru marka saddexdooda salmaan mansuur miskiin mid walba fiiri qablalaakirka mid walba maxaa yaalla xarfu cilo ya wow alif xarfu cilihii waa reebanya xarfu cilihii waa ziyaado xarfu cilihii afar xarafa ka horeyda afartii shardi baa laga helya saddexi mid kastaba qaala shaacir wuxuu yidhi yaa marwaanu yaa marwu uu yidhi marwaan ay saddexaa ka horeyda xarfu cilihii saddexa ka horeyda mid walba afartii shardi waa laga helaa waxa wey mid kasta waa xarfu cillo mid kasta waa saakin mid kasta waa zaa'id mid kasta saddex xarfa ka horeyda afartii shardi mid walba waa laga helaa wa qaala shaaciru wuxuu yidhi yaa marwu marwaanow ina madiyati daabadaydii maxbuusatun waa mid la xabisay xafiiskaaga hortiisaay ku xihanta tarijulxibaaa siismo ayay rajaynayeen walxaalay rajaynayeen rabbuhaa sayidkeediina lam yay asi isna uusan quusana wax rajayna ah, waa farasdaq farasdaq wey markaa marwan ibnu cabdilmelig boqorkiiu la hadla uu leeyahay de waftiyahaana waa kugu in muddana waa taagnaa waana ku sugaay daabadii meeshay ku xihanta ah, marka waxa weyan anna ma aanan qumsan lafteyda waxaa lagu siiyo waa islahaa daabadiina hadda meeshayba taagantaha iyadu hmm, meeshay taaganta yaa marwo fiir hadde marwan u ahaa marwan afartii shardi waa laga helay qabla alaakirka waxaa yila xarf cila saakin ah zaa-id u ahaa saddex xarfaa ka horreeyay khalaas laba xaraf alaxad yaa marwo marwaano ina madiyati daabadaydi maxbuusatun waa mid la xabisay tarju lxibaaa siismay rajayneen walxaalay rajayneen rabbuhaa rabbigeedii manaa rabbuhaa qofki iska lahaa wey ah, rabbuhaa qofki iska lahaana lam yay-as isna uusan quusano laftiisa damac ku jiro yuriidu wuxuu la jeedaan yaa marwo markuu leeyahay yaa marwaanu ula jeeda wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi qifii gabar yaa istaag fanduri fiiri yaa asmu asmooy asmaa-u waay ay aheed hal tacrifiinahu ma garane ma garane haada almugiiriyu ma ninkii reer mugiiraa aladi kaasoo kaanaha yudkaru mid la sheeg sheego ahay nusooyinka kale waxaa ku qoran almuqiriy qaarna almucaydiy almucaydiye tasmaqu bilmucaydiyi khayru min an taraahu kii la dhihi jiray miya istaaga bal fiiri qifi istaag gabaru amra fandurii fiiri waa laba amar yaa asmu fiiri asmaau ay eed shuruudyaa laga hela laba xaraf oo xadfay asmooy bal fiiri hal tacrifiina horta ma garane midka meesha taagan ahaada almucaydiyu ma mucaydigiiya alladii mucaydigii kaana ahaa yudkaru mid la sheego yuu udhigaa ahaada almucaydiyu almuqiriyu min wada dhiga ma m ma ninkii reer muqiraa alladii kasoo kaana ahaa yudkaru mid la sheego nusqooyinka gobol xadiga almucaydiyu marka maxalushaahidku waxa weya yaa asmu yuriid wuxuu ula jeedaa yaa asmaa ula jeedaa wayajibu waxaa waajiba aliqtisaaru gaabsasho calaa xadfi lxarfi xarafka la xadfidiisa lagu gaabsado xarafkii alakhiiri oo dambeeyey fii naxwi mukhtaarin mukhtaar oo kale calaman xaala mukhtaarka uu yahay mukhtaar oo iyo wixii lamid ah hal xarfa laxadf hadda fiiri mukhtaar qabral aakhirka alifa yaalla waa xarfu cilla waana reeban yahay saddex xarfna waa ka horayda laakiin asal weeye alifkaana maxaa yeelay asaluu kasoo gadoomay لأن المنqلب عaن xرفi أsلyi أصliy waa kan kulsay xرف kastoo kasoo gedoomo xرف أصliya isna waa أصli لأن المنqلبa عaن xرفi أصliyi أصliy أصliy wa marka intaasaa la waayy shardigaasaa la waayy saddex shardi waa la hayaa wayajibu waxaa waajiba aliqtisaaru gaabsasho calaa xadfi lxarafi xarafkila xadfidiisa lagu gaabsado xarafka alakhiri oo dambeeyey fii naxwi mukhtaar oo kale cala man xaale uu yahay muqtaarku calab ah, ila muqtaar ism faacil ism mafcuul ku imaan jira lama rabo kuwaas kuwaas maba banaanaba liana almuctala ciladi waa tana shardigii waxa la waayey asal liana almuctala hadda liana xarfa cilati ula jeeda alifka ula jeeda muctala ha liana xarfa cilati ula jeeda saasaan ficnu inuu cabiro liana almuctala xarfa ciluhu asliyun asal mid loo nisbeeyey weeye liana alasla asalkii muqhtayirun oo isim faacil u ahaa o muqtayarun mar walba ism faacilka horeeya sijaaiga fiiri muqtayirun bikasri yaya laga rabaa in kaana isma faacilin wa qawluhu muqtayarunna yacni bifatxa ism mafcuulkaa dambeeya ism mafcuulkaa dambeeya lianna alasl asalku muqtayirun u ahaa muqtayirun u ahaa o muqtayarun u ahaa faubdilat ilyawyadiya ay fa loo bedelay litaxarukihaa wanfitaaxi maa qablahaa ayadiina xarakaas araan xarafka ka horeyana waa xarakaysnaa markaasa alif loo baday marka aliftaanu waa xaraf ka soo gadoomay can xarfin asliyin walmunqalibu can xarfin asliyin asliyu marka asalku waxay tahay yaa mukta in la yidhaahdo ee yaa mukta aan la dhihin yaa mukta muktaarow alaleey wa can ilaqfashi waruwiyo waxaa laga wariya can ilaqfashi ijaazatu xadfihaa alifta la xadfideeda banaynteeda tashbiihan liajli tashbiihin u ekaysiin darteeda loo xadfaa laha alifta loo ekaysiina bi zaa'idati sii siyaadadaheed kamaa shabahuu siday ugu shabaheen kamaa shabahu siday ugu shabaheen alifa marama marama alifteeda fi nasabi nisbada dhexdeeda bialifi xubaara xubaara alifteeda oo xadafuha u xadfeen waataan shaa soo marnay mogta xubaara waa khumaasi aliftu waana ziyaado marka aliftaasoo kale waa la xadfaa waa la xadfaa waa waajib in la xadfaa marka nisbada la joogo xubariyun in la yidhaahdo marama laakiin waa jamcu marma marma makaanu tuurid marama makaanu tuuridyaal hadda marmaana alifki ku jirta waa asli rama waa tuuray alifti ku jirtay waa ti asalka ku jirtay waa ramyi ya-daasay ka timid asalkeedu marka marama alifteedu waa asal laakiin waaa wuxuu leeyahay akfash waxaa dhici karta in lagu shabaho aliftii zaa'idada aheed lagu shabaho ee layska xadfo hmm, in layska xadfo saasaa laga wariyey akfash wa can ilakfash waxaa laga wariyay ijaasatu xadfiha hadafkeeda la banaynteeda tashbiihan liajli tashbiihin oo ekaysiina loo loo xadfaa laha alifta loo ekaysiina bisaidati sii siyadadaheed alifta mukhtaar aliftii siyadadaheed loo ekaysiina kama shabaw siday u shabaheen alifa marama marama alifteeda fi nasabi nisbada dhexdeeda bialifi xubaara xubaara alifteeda oo faxadafuuha iyo xadfe wayajibu waxaa waajibaya aliqtisaaru gaabsasho calaa xadfi lxarfi xarafkii xadafkiisii lagu gaabsado xarafka ala qidi dambi intii hore soo cesho intii meeshay kugu talla maan meesha inay ka maqan tahay tiiyaan ku soo celina mar walba markii shardi la mara intaas hal shardi yahen mogta tan mukhtaar shardigaa ka maqnaaday inu ziyaadaye taasaa maqnaatay marka saddexda shardi shardi walba intaasaa lasoo celina jumladaasa lasoo celina wayajibu waxaa waajibaya aliktisaaru gaabsasho calaa xadfi lxarfi xarafka xadafkiisa lagu gaabsado xarafkii alakhiir oo dambeeyey fii naxwi dulaamisin dulaamisin mid oo dhalaalaya oo kaleeto ayuu ku waajibaa dulaamisin mid dhalaalaya calaa man xaal uu yahay dulaamisku dulamis maxaa yeelay fiir hadda dulamis qabal aakirkiiyo xarf saxiixu yaalla shuruuddii kaleo dhan waa la hayaa laakiin xaraf saxiixa ayl maba la fiira mar xaraf saxiix hadduu yahay ma xarakaysan yahay iyo midna la fiirin ma saddex xaraf waa ka horeydaa laakiin ziyaadana waayo laba shardi hadda la haya xaraf sax xaraf saxiixuu noqday laakiin hadda waxaa la hayaa saddex xarafna waa ka horeydaa ziyaadana waayo miim marba hadduusan xarf cillo ahayn la fiirima lama xadfi karo laba xaraf marka waajib waxaa waajibay alaqtisaaru gaabsasho calaa xadfi lxarafi xarafkii la xadfidiisa lagu gaabsado xarafka alakhirii dambeeyey fii naxwi dulaamisi mid oo dhalaalaya oo kaleeto naxwiisa calaman xaaruya galaamiska maxaa yeelay maxaa hal xaraf loogu gaabsa oo diidaya labadii xaraf lianal miima miimka wa in kaanad walow kaanad haba ahaato zaa'idatan ziyaado ziyaado waa tahay saddex xaraf waa ka horeydaa labadaas sharti waa la hayaa labadaas waa la hayaa bidaliili qowlihim qowlkooda daliilkiisana ziyaadaha ku ahaato ay yidhaahdeen haadaa kanu dircun waa dirac diracaasoo dulaamisun oo dhalaalaya wa dircun haadaa dircun waa dirac dirxo dilaason oo sisib ah ay yihahdeen tamiimkiiba iska xadfeen dircun dilaason waa dirac oo sisib marka maxaana lagu yaqaana xarafka zaaidkaada fi bacdi tasarufaat inuu dhaco tasarufaadka gobol ka mida ah wa in la waayo oo uu dhaco khalaas marka miimku ziyaado waa yahay saddex xarafna waa ka horaydaa laakin waa xaraf saxiixa walaakinahaa miimta oo dulaamis xarfun xaraf iyo xarafka oo saxiixun laa muctalun maahan ku ceshohe wawda qaadee wayajibu waxaa waajibaya aliqtisaaru gaabsasho calaa xadfi lxarfi xarafki xadafkiisa lagu gaabsado xarafkii alakiri oo dambeeyey fii naxwi saciidin oo kaleeto wa cimaadin oo kale wa hamuuda oo kale saddexdaba waxaa waajiba hal xarf in la xadfi markii la tarqiimina ma banaana labo maxaa yeele shardiga ah waxaa la waayey waa in saddex xaraf ka horaydo mid walba laba kaliya ha ka horaydo haddii la yidhaha hal la xadfo waxay noqoydaa in lagu gaabsado wax ka yar carabta aslbinahoodii aslbinaha carabiga waa saddex xaraf hmm. binaha carabiga waa saddex haddii la xadfaxaa ka dhalana waxa ka dhalana inuu baaqi noqdo wax ka yar aslbinihii carabta saddex xarafa ugu yar kelmada muxrabkaa maxaas loogu gaabsanaa waxa wen hal xaraf liana alxarfa xarafka xarafka almuctala muctalka lam yusbaq lagalama hormarin bialaaati axrufin saddex xaraf wacan ilfara waxaa laga wariyay yaxyaa ibnu siyaad ijaasatu xadfihina saddexdan xadafkooda la banayntooda waa banaan tahay ayuu yihi waa iska banaan tahay oo ayuu yihi saasaa laga wariyay waanshada siibaweyhi imaamu nuxaada usoo shicir daliiliyey shicir uu usoo daliishaday tanakarti waad nakirowday oo waa ku gara weynay mina xagg xaggeenaad ka nakirowday bacda macrifatin garasho ka gadaal lami lamisoy waa gabar la yidhaha lamisa ha u u naadina lamisu a la yidhaha gabadha lamisu markaasuu fiiri lami uu yidhi lamisu qabla aakirka saw ma yaallo xarfu cilla saw ma reebana hadda hal xaraf uu cadfay shaacirku cadfay sababto a ah laba xaraf kaliya ka horeyda lamisa lamisu waayo gabadha magaceedu tanakarti waad nakirowday mina xagga inaad ka nakirowda qof la gela inaad noqotay bacda macrifatin garasho ka gadaa lami yaa lami waaya lami bifatxi laami e yaa lamisu lamisoy faxadafuu siina siintu iyo xadfeen faqad oo kaliya fiiri xadafuu waxay xadfeen asiina faqad lami ay yidhaahdeen ee siintii ma waxa wey miyadii laguma dari waxaa la yihi waxa weeyaan far farow farow waxaa la yidhi tanan gabaygaana lahaya ee gabay miyaad haydaa carab ka haydaa ayagoo laba ka xadfay tanoo kale khalaas warku waa war carbiya wayajibu waxaa waajibaaya dhehe wayajibu waxaa waajibaaya aliqtisaaru gaabsasho calaa xadfi lxarfi xarafka xadafkiisa lagu gaabsado xarafkii alaqiir oo dambeeyey fii naxwi habayaqin khayrlaawen dheh amase fii naxwi habayaqin wiil calool weyn dheh amase wa fii naxwi habayaqin waxaa la yidhaahdaa wiil calool weyn ama sawir iska dheh sawir sawir saddexda waa la yihahda saddexdaasaa la yidhahda rayaxa wiil calool weyn waa la yidhahdaa kayrlaawe waa la yidhahda qofkan wax kayra lahayn sawirkana waa la yidhahda sawirkana waa la yidhahda sawirkana saddexda waa la yidhahda rayaq marka hadda harayaq fiiri qablalaakhirka iyo waa taallaa saddex xaraf waa ka horeydaa siyaado waa tahay laakiin hadda waa xarakaysanta waysan reebanayn saddexda waa ku dhiga saddex macnaba wuxuu ku leeyahy qaamuuskan kaaga soo rara waa kan hoos kugu dhiga yuطlaqu cala alaxmaqi sawirka waa lagu iطlaaqaa wacalaa man laa khayra fiihi qofka khayrla waa waa lagu idlaaqaa wacala lqunaami naacim wiilka barwaaqoobay iska nimcaysta waa lagu idlaaqa hmm. wayajibu waxaa waajibaya ah aliqtisaaru gaabsasho calaa xadfi lxarfi xarafkii la xadfidiisa lagu gaabsado xarafka alakhiri oo dambeeyey halkee fii naxwi habayaqin kayrlaawe calool weyn oo kaleeto iyo waqana warin wiil madax weyn kan waa wiil madax weyn bis hmm. wiil madax weyn oo kale asna waa lamid qanawar ah, saddexdii shardi waa la hayaa qabla arka xarf cila waa yaala siyaada waa yaay saddex xarf waa ka horaydaa laakin waa muxarak saakin inuu yahay la rabi waa la waayo hmm, waa la waayo saakin inuu yahay aa la waayo shardigaasa la waayo saddexda kale waa la qamawarin ya ha qanawarin yuطlaq waa lagu iطlaaqa cala dakmi raasi wiilka madaxa weyn wa cala sharisi sacbin waa lagu ilaaqa eh, qofka dhiblowga hmm, ha lagu ilaaqa habaya ya xaad leeda day reeban tahay kaa reeban marka kaa reeban laa ilaha illa kaa hoos baxday kan horaa reeban mudqam saakimaa midka horaa reeban ka dambaa xarqiysan ah. ya tan horaa reeban ha ha ya ida jtaba xarfaani mutajanisaani bacda faail kalimati udqima axaduma fi laakhari bishardi hayehe marka kan horaa reeban mhm. لأna xرف اcilةa xarف cilhi mxarku waa mid la xarakeeyu ku yihi midka hore waa la xarakeeye xarfcilhi wthali wthalitkan shuruudii waa dhammaatay ee waxa weeyaan muraqamka mid waxaa laga xadfaa xaraf mid waxaa laga xadfaa laba xaraf midna kelima laga xadfaa kii kelimada laga xadfaayo way thalitkan wthaliu midkii sadexey an yakuuna lmaxduufu waa inuu ahaado kelimatan kelimadaasoo bira'siha goonideeda ahaatay gooni u madax banaan wthali nuucii an yakuuna almaxduufu kownu lmaxduufi maxduufkii ahaanshadiisa weeye kelimatan kelimad u ahda kelimadaasoo mustaqilatan gooni u ah bira'siga madaxeeda macnaha kelimad mustaqil ah wadalika kaas oo kownulmaxduufi kelimatan wadalika kownulmaxduufi kelimatan bira'sihaa xaasilun wuxuu ku soo xasilaa fi lmurakabi kii la iskoorsiiyey tarkiib almasji isku isku dheehidda tarkiibkeeda walaalika miaalk naxw macdi kariba oo kale wey yaa macdi aad iska leedahay kelimada dhan baad xadfeeya wa xatra mawt oo kale leedahay yaa xatra yaa xatru aad iska leedahay taqul waxaa leedahay yaa macdi wa yaa xatru aad iska leedahay meeshaas maxamed muxidiin cabdilxamiid ogow oo ku yidhi anal murakaba mid kala iskorsiiya alaa alaaa calaa arbacati anwaacin muxyaalaha fara wey alwaranka ugu horeeya an yakuuna murakaban masjiyan wa haadaa kan ima an yakuuna inuu ahdo muktataman mid lagu qatimay bilafdi weyhi mithlu siiba weyhi wa camra weyhi wa khara weyhi wa nudfa weyhi weeye wa imaa allaa yakuuna inuusan ahaanin muqhtataman mid lagu khatimay bihaa weyhdi ka amhilati shaaric wathaliu wathani nuuca labeeya almurakablisnaadiyu waa tarkiibkii isnaadiga ahaa ka baraqa naxru wa shaaba qarnaaha wathaliu almurakabulidaafiyu naxwu cabdallaahi wa abi bakrin wa ummi kalhum weeye waraabicu almurakabulcadadiyu weeye naxwu axada cashara wasna cashara weye wathnay cashara weeye uma iclam ogow anahu shaniy cadata bixaaliyaha jira ogow cadad xaaliya ayaa jira uma iclam ogow anahu shaniya lam yusmac lagama maqal min alcarabi carabta tarkiimu shayin shay la tarkiiminta shaygoo min haadi min almurakabaati murakabaadka ka mid a siwa almurakabi murakabkii maahane murakabka almasjid oo masjidga laa jarama waxaa dhab ah lam yadkur ilmusanifu inuusan sheegin fii hada almawdici meeshaan gayrahu murakab masjidga kayrkiis wa bacdu naxwiina naxwaleyda gobolkood yaqiisu waa uga qiyaastaa maa shaygii lam ya'ti aan imaan can ilcarabi carabba aan ka imaan calaa maa shay uga qiyaastaa jaa-ka yimid canhum xaggooda walaa nadhabu anagu se madhab ka dhigan mayno ilaa madhab haulahi kuwaas madhabkooda madhab ka dhigan mayno kuwaas madhabkooda oo waxaan carab laga maqalay rabaa in carabi ka dhigan wallahu subxana wa tacala alam